رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين باب الكرم والجود karamnimadii iyo gacan furnaantii iyo deeqsinimadii ayuu u baab iyo walinfaaq in wax lagu nafaqeeyo oo yeeco khayr ka ah fiqa billaahi tacaala ayadoo la qabo kalsooni ilaahay qaala allahu tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi wamaa anfaqtum wixii aad nafaqaysaan oo min shay-in shay un ah fa huwa yukhlifuhu beddel buu kuu noqonaya waa shay khaliif kuu ah oo markaa kuu haraya wa qaala tacaalaa wamaa tunfiqu wixii aad bixisaan oo min khayrin khayr ah fali anfusikum nafafyaalkiinibay ku sugnaadeen wamaa tunfiquuna mana nafaqaynaysaan ila btiqaaca dalab aad dalbaysaan maahana wajhi illaahi ilaahay wejigiisa wamaa tunfiqu wixii aad bixisaan oo min khayrin khayr iyo wanaag ahna yuwafa ilaykum waa laydiin oofinaya xaggiina waa loo oofinayaa wa antum adinku laa tudlamuuna aan laydinka dulminaynin wax laydinka nusqaaminaya ma jiro wamaa tunfiqu wixii aad bixisaan oo min khayrin khayr iyo wax wanaag ah fa ina allaha ilaahay bihi shaygaa caliimun waa alla ku cilmi badan kaa ilaahay waa og yahay subxaanah wa tacaala wa can ibni mascuudi can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi laa xasada xaasidnimo ma jirto ilaa fitnatayni laba maahan laba dhexdooda maahana ka koowaad waa rajulu nin aataahu allaahu ilaahay uu siiyey maalan xoolo inaad jamato oo aad tahdo allow kaasoo kale yaa kaa dhiga way ban fasallaqahu kuna diray calaa halakatihi halakitaankiisa nafaqaynta uu ku nafaqaynaayuu ku halaagayo xoolihii iyo meeshuu ku bixinayo filxaqi xaq ka labaadna wa rajulun waa nin aataahu allaahu ilaahay uu siiyey xikmatan xikmo fahuwa yaqdii biha ku xukminayo dadka wa yucallimuhaa haddana baraya kitaabkii xaqa ahaa iyo wixii xaqa ahaa iyo xikmaddii ilaahay baray yuu dadkiina ku xukminaya dadkiina waa barayaa muttafaqun calayhi macnaahu xadiidka macnihiisa wuxuu yahay yambagii waxaa habboon allah allah allah allah yuqbad axadun axad inuusan najeersanin axad inuusan jamanin ilaa calaa ixda labadan qaybood mid ka mid ah maahane waa canhu waa saxaabigii hore ibni mascuudi qaale wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ayukum kiineeda maalu waaridi waalidkiisii dhaxalka maalkiisa axabu ilayhi xaggiisa looga jecel yahay min maalihi maalkiisa war maalkaaga iyo maalka waarifkaaga keed jeceshahay qaaluu waxay dhaheen yaa rasuul allah maa minaa axad axadnaga mid ma aha ilaa maaluhu maalkiisa ayaa axabbu ilayhi xaggiisa loogu jecel yahay nin walba maal asi jecel yahay naga aha midkaad meel dhigatee maalkaaga waa waxaad alle hortiisa u hormarsatay wamaa la waarifi waalidkiisa maalkiisana maa akhara wuxuu dibhigsaday waaye ma rabtaa waxaa qayrka iyo wanaaggaa bixi xalla xaggiisay kuu yeelaan kaasaad haysataay laakiin wixii aad baxsatay iyo waxaad horumarsatay baa ilaahay agtiisa ku anfacaya wixiise adiga aad haysatood jeeb ka tagashato waa waarid maalkiisa waad ka dhiman waana lagaa dhaxlayaa taa markaa ogow rawaahu albukhaariy wacan cadiy bni xaatimin ana rasuula allahi rasuulkii ilaahay ayaa qaala wuxuu yidhi ittaqu nnaara war naarta ka gabbadoo ka cabsada walow bishiki tamratin jeex timireedba ha ahaatee muttafaqun calayhi wax uun gabbaabta isaga dhiga xanta war wax uun idin anfaca oo khayr ah la baxa sadaqa ku dadaala naartaa looga gabbadaa wax kale haddaad weysaan xataa jeex timir nus doolar ma weynaysaa hal doolar baad miskiinsiisa ma weynaysaa saa darteed baa la leeyahay walow bishiqi tamratin jeex timireed ba ha aatee muttafaqun calayh wa can jaabir radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi maa su'il lama su'aalin oo lama weydiinin rasuulu rasuuluullaahi rasuulkii ilaahay shay-an shay qadun weli oo faqaala laa uu yidhi maba dhicinba muttafaqun calayh rasuulkoo wax la weydiiyo maya ah weligeed lama arkin waayo maa su'ila lama su'aalin rasuuluullaahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam shay-an shay lama weydiinin qatun weli oo faqaala uu ku jawaabay laa maya hadduu hayana wuu siin jiray hadduusan haynin ballan buu u qaban jiray waa u ducan jiray muttafaqun calayh waayo nebiga ilaahaybaa egdiyey oo ilaahayba akhlaaq fiican baray oo waxaa la yidhi faama alyatiima falaa taqhar wa ama asaa'il falaa tanhar midka yatiimka ahna ha hororin oo midka yatiimka ha dhibin midka saa'ilkee wax ku weydiistana ha canaananin ha hororin ha sajrinin hana u diidin wa can abi hurayra radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi abuu hurayra qaala rasuulu ullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi maa min yowmin maalin ma jiro yoonkaasoo yusbixu lcibaadu addoommadu ay ku waabariistaan fiihi maalintaa dhexdeeda maalin ay addoommo waabariistaan ma jirta ilaa hadday jirtana malakaana laba malag ayaa allaahumma ilaahayow acqi sii munfiqan midka wax la baxa khalafan bedelkiisa sii wixii uu dhiibay ilaahayoo meeshuu ka soo bixiyey bedel khayr badan u geli wayaquulu alaaakharu midka kalena wuxuu leeyahay midka labaadna wuxuu leeyahay allaahumma ilaahayow acfis sii mumsikan midka haystaa midka haysta ee wax ku dhega ee xoolaha qabsadee ku dhegeen wax bixinin talafan wax talfiya wax xalaajiyo oo baabi'iya sii saasuu markaa malagu leeyahay muttafaqun calayh wa canhu waa abi hur rasuul allah rasuulkii ilaahay soca wuxuu yidhi anfiq nafaqay oo wax bixi yabna aadam aadam canugiisiiyo ibni aadamow nafaqay yunfaq calayka ha lagu nafaqeeye muttafaqun calayh markaad wax bixisaa alla wax ku siiya markaad wax dhiibtaa alla kuu soo diidaa markaad miskiin ka farxisaa alla kaa farxiya ku anwaxaysan markaad wax tartaa alla wax ku tara waayo in allaala inta addoonku uu u kaalmaynayo adduunka iyo walaalkii ilaahay waa u kaalmaynaya subxaana wa tacaala ilaahay ayaa u kaalmaynaya waayo waatuu xadiidku tilmaamay subxaana wa tacaala ilaahay wallaahu fii cawni alcabd maa kaana alcabdu fii cawni aqiihi ilaahay addoonka kaalmeeyihiisa waaye in allaala intuu addoonka walaalkii u kaalmaynayo subxaana wa tacaala yabna aadam anna camar bn caas radi allaahu canhuma ana rajula ninbaa sa'ala rasuul allah rasuulkii alla weydiiyey ayu lislaami khayra islaamkee u khayr badan qaala rasuulku wuxuu yidhi tubcimu acaama acaamka inaad quudiso wa taqra'u salaam salaamtana aad ku akhriso calaa man carafta qofka aad taqaano iyo waman lam tacrif qofkaadan aqoonba muttafaqun calayhi salaantu inaysan garab noqonin salaantu inaysan noqonin garab salaantu inaysan noqonin aqoosha iyo qabiyaalad laakiin ay noqoto islaamnimo in laysku salaamo qof allaalle qofka aad taqaaniy qofkaadan aqoon labadaba waa inaad salaantaa buu yidhi rasuulka sal allahu calayh wasalam tacaamka waa inaad quudisaa salaamtana aad ku akhrisaa oo aad salaantaa calaa man carafta qofka aad taqaano iyo waman lam tacrif qofkaadan aqoonba wa canhu waa saxaabigii hore waa cabdullaahi bni camar ibni alcaasi qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullahi rasuulkii alle wuxuu yidhi arbacuuna khaslatan afartan qaybood afartan waxyaabood oo aclaahaa midda ugu sarraysa ay tahay maniixatu lcanzi rilismaaliyo ricaanaheeda inta lagu siiyaa ka soo caano cabto ama laguu soo lisee maqrib walba caanaheeda lagu siiyo maa min caamilin caamil iyo shaqaale ma jiro yacmalu camal qabta bikhaslatin minha qayb ka mid ah nin shaqaale ah oo qayb ka mid ah oo qayb ka mid ah ku cab thawaabteeda asagoo rajaynaya thawaabka rajaynaya wa tasdiiqa rumaynaya mawluudiha ballanqaadka la dhex yeelay ballanqaadka la dhex yeelayna markaa haddana rumaynaya oo ballanqaadkii la dhex yeelay rumaynahaya ilaa adkhalahu allahu tacaala ilaa hadduu jira ilaahay wuxuu ku geliyaa bihaa taa sababteeda aljannata jannada rawaahu albukhaariyu baa xadiidkaa wariyey waqad sabaqa wuuna noo soo hormaray bayaan haada alxadiid xadiidkan ee kan ah bayaantiisii caddayntiisii sharaxiisa fii baabi bayaan katarati طرق الخير markii aan markaa maraynay markii aan maraynay baabkaasi ayaan ku soo tilmaamnay ubay ibni cajalaan radia allah canhu qaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam yabna aadam aadam canugiisiiyo inaka adiga antu innaka adiga an tabdula inaad baxsato alfadl wixii kaa baxa wixii ziyaado kaa noqda inaad dhiibtood masaakiinta siisaa khayru laka kuu khayr badan wa an tumsikahu inaad haysatana sharu laka shar bay kuu tahay walaa tulaamu lagula dagaali maayo calaa kafaafin wixii kafaaf ah wixii quut maalmeed ahoo adiga kugu filanna inaad haysata lagula dagaali maayo ama bangi dhiga ama jeerka gashee wixii kafaafkaaga ah oo adi io ilmahaaga idinku filan lagu dhihi maayo bixi wabda wax bixintana ka bilow iyo waxsiinta biman tacuud liyadu lculya gacanta sarana khayrun way ka khayr badan tahay min alyadi suflaa gacanta hoose rawaahu muslim gacanta hoose waa soo tilmaanay waa midda wax qaadata gacanta sare waa soo tilmaanay waa midda wax bixisa wacan can anasin radia allahu canhu qaal maa su'ila lama su'aalin rasuulu ullah rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam cala alislaami islaamka dushiisa shay-an waxba laguma weydiisanin ilaa actaahu ilaa wuu siin jiray nebiga oo wuu bixinaya walaqad jaa'ahu rajul ninbaa u yimid maalin fa actaahu wuxuu siiyey qanaman ari bayna jabalayn laba jabal dhexdooda ah laba buurood dhexdooda ari qaada ayuu rasuulku siiyey farajaca ninkii wuu laabtay ilaa qowmihi qoomkiisiibuu u laabtay faqaala wuxuu ku yidhi yaa qowmi qoomkeeyow aslimuu islaama iska islaama fa ina muxammadan muxammed yucqi wuxuu bixiyaa cataa'a siismo man siismadiisa laa yakhsha alfaqra aan faqri ka baqaynin nin aan faqri ka cabsanin oo kaluu wax u bixinaya ama qof allaala qofkuu wax siiya fakri ka baqi maayo wax badan buu siiyaa saasuu markaa yidhi siisma man siismadiisa laa yaksha alfaqra aan faqiirtinima ka cabsanaynin wa in kaana arajulu ninku wuxuu ahaa liyuslimu mid u soo islaama maa yuriidu asagoon doonaynin ila addunyaa adin maahan adduun ma ahee wax kale asagoon doonayn buu u soo islaami jiray famaa yalbafu ma nagaan jirin islaamnimada ilaa yasiira in maahan mar allaala markii uu arka macaanka iyo diinka waxa uu aakhiro ka sheekaynaya iyo wanaagga qofka ilaahay aamina alla agtiisa uu ku leeyahay xataa yakuuna alislaamu ilaa islaamkuna uu ahaaba axabba ilayhi xaggiisa midka looga jecel badan yahay min aldunyaa wamaa calayha adduunka iyo waxa korkiisa ahaaday markii hore wuxuus leeyahay amad wax heshaa sidaa darteed baa dadka gobolka mid ah waxaa ka dhaadhacsan in islaamka markay qaataan uun ay waxxilayaan in islaamku uu yahay waxyaabaha wax lagu helo kadibna mar allaala markuu islaamnimada soo galo adduunkii oo dhan buuna cayaara asagaa markaa wax bixinaya rawaahu muslim wa can cumar radia allaahu canhu qaada wuxuu yiri qasama rasuuluullaahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam ayaa qaybiyey qasman qayb ayuu markaa qaybiyo dad buu wax siisiiyey faqultu waxaan dharaa ilaahayow haa-ulaa'i kuwaan dad aan ahayn ayaa kaanuu ahaa axaqa bihi kuwa uga xaqnimo badan minhum xaggooda kuwaan aad siisay rasuulkii allow kuwa kalaa ka fiicnaa kuwaan aad siisay inay muslimiin aad xooga ahayn ama ay hadda soo islaameen baa suuragal ah dad kalaa ka fiicnaa inaad siiso ugana xaqnimo badnaa qaala rasuulku wuxuu yidhi innahum ayagu qayaruuni waxay ikhyaar geliyeen an yas'aluunii bilfaxshi inay faxshi i weydiiyaan wax xumaan ah inay i weydiistaan ow amase yubakhiluunii inay i bakhiiliyaan wax xoolaa inay i weydiistaan haddaan u diidana bakhil waayo ay i dhahaan walastu bibakhilin mid bakhaylayana aanan ahayn rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey wa can jubayr bin mucim canhu qaala wuxuu yidhi baynamaa waqti huwa asaga sallallahu calayhi wasalam maqfalahu ka soo noqoshadiisii min xunayn xunaynna uu ka soo laabtay facaliqahu alacraabi facaliqahu waxaa ku dhegay nebiga oo iska laalaabiyey alacraabi acraabtii yas'aluunahu ayagoo wax weydiisanaya xata daruuhu ilaa ay u dhibaato geliyeen ilaa samuratin geedsamuro ahoo quraca ilaa ay u dhibaato geliyeen way ku dhegeenoo intay ku dhegeen bay dhaheen nasii xoolo wax nasiix suu gabaalgadaal uga socday geed quraceed ayuu ka galay fa khatifad waxaa qabsatay ridaa'ahu go-iisii go-iisii bay daqtay oo waxay ku dhegtay geedkii quraca ahaa fa waqafa wuu istaagay annabiya nebiga sala allahu calayh wasalam ama fa khatifat waxay bartay ridaa'ahu go-iisii waqafa annabiyu nebiga waa istaagay faqaala wuxuu yidhi actuunii isiiya ridaa'ii go-eyga isii falow kaana haddii uu ii sugnaan lahaa lii aniga cadadu haadihi alcidaaq cadadu haadihi alcidaaq geedkan quraca ah ee meesha ku yaala tiradooda nacaman oo geed ah haddaan lahaan lahaa aan aan wadan lahaa laqasamtuhu waan qaydin lahaa baynakum bixdiini war anigu xoolaha ma ceshto haddaan intaa hayn lahaa waa idiin wada qaydin lahaa uma kadibna laa tajiduunii ima hesheen bakhiilan inaan bakayl ah walaa kadaaban iyo beenlow inaan ahay walaa jabaanan iyo fulay intaba rawaahu lbukhaariyu ba xadiidka weli walba eegaysiiye wax ma hayee haddaan waadigan quraca ku yaala in la eg oo geela lahaa sasar idinkugu qaybin lahaa bakiilna ma ahaan ma ahaan lahayn iyo beellow iyo jabaan intaba inaad igu heli lahayn rawaahu lbukhaariyu baa xadiidkaa wariye maqtalahu ay xaala rujuucihi waa soo noqoshadiisaa laga wadaa waasamura shajaratun waa geed shajaru lahu shaw waa geed qodxa leh wa can abi hurayra ana rasuula allahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi maa naqasad kama nusqaamiso sadaqatu sadaqada min maali maalka wax kama nusqaamisee way badisaa wamaa zaada allaahu ilaahay uma siyaadiye cabdan adoon bicafwin cafin uu sameeyey ilaa cisan sharaf maahan qofku dhibaateeyey oo ku dulmiyey haddaad cafiso cizi maahee wax kaloo kuu kordhaayo ma jiri wamaa tawaabaca ma tawaabuco hoos iskuma dhiga axadun axad lilaahi ilaahay dartii ilaa rafacahu allahu caza wajala ilaahay baa sharaftiisa kor u qaaday subxaana watacaala tacaala addoon walbuu ilaahay dartii u tawaabuca ummadda isu liida kibir iyo isla weyni aan la imaanin ilaahay baa kor u qaaday subxaanah wa ilaahay ayaa kor u qaadaya ilaa rafacahu allahu caza wajal rawaahu muslim wa can abi kabshata camr bin sacdiy alanmaari annahu samica rasuula allahi rasuulkii ilaahay ayuu maqlay sala allahu calayhi wasalama yaquul asagoo oranaya talaatatun saddex uqsimu calayhinna waan idiin qaydinaya wa uxadiukum xadiidan sheekana waan idin sheegayaa ee faxfaduuhu saddex damaano qasamaalu cabdi addoonka maalkiisa kama nusqaamisa min sadaqatin sadaqo sadaqo aad maalkaaga ka bixisay xooluhu haba yaraadaaneen ajir fara badan oo weyn baad helaysaa yamxaqu allaahu aribaa wa yurbi sadaqaat ilaahay sadaqada wuu badiyaa ribadana barakaduu ka qaadaa tan labaad walaa dulm lama dulmiyo cabdun addoon madlamatan dulmin oo sabara calayha uu ku sabro ilaa hadduu jiro addoon la dulmiyey oo sabrayn zaadahu allahu ciza cizi iyo sharaf buu ilaahay u siyaadin subxaana wa tacaala ta saddexaad walaa fataxa iskuma furo cabdun addoon baaba mas'alatin albaab tuugsi ah albaab mas'aloo waxweydiisi ah ilaa fataxa allaahu ilaahay wuxuu ku furaa calayhi korkiisa baaba fakrin albaab fakriyeed aw amase kalimatin aw amase kalimatan naxwaha saasoo kala ah kelimad saa u dhiganta ayuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam wa uxadifukum waxaan idiin sheegayaa oo aan idinkaga waramaya wa uxadifukum waxaan idinkaga waramayaa oo aan idiin xadiifaynayaa buu yidhi xadiidan xadiifii faxfaduuhu ilaaliya xadiid iyo sheekaan idiin sheega ee ilaaliya qaala rasuulku wuxuu yidhi inama addunya adduunku liarbacati nafarin wa afar qofood adduunkani afar qofood waaye tirso cabdin adoon rasaqahu allaahu ilaahay uu ku arsuqay maalan xoolo iyo wa cilman cilmi allahu akbar maal iyo hanti iyo cilmi baa laysugu daray fa huwa yattaqi fii wuxuu uga rabbahu rabbigii waa xoolihii wayasilu fiihi wuxuu ka xariirinayaa rax wayaclamu wuxuu og yahay lilaahi ilaahay inuu fiihi xoolaha dhexdooda xaqan xaq uu ku leeyahoo zake in laga bixiyo masaakiin wax laga siiyo cilmigii uu bartay baa uu ku fahmay fahaadaa midkaa biafdali almanaasili darajooyinka midka ugu sarreeya waaye manaasil midka ugu fadli badan waaye xoolo meequu kala dhiga ma laha cilmi waa kanuu yaqaanaa rabbi ayuu uga baqaa qaraabo waa ka xiriiriyaa xaq in lagu leeyahayna wuu og yahay waa ninka ugu darajo sarreeya ka labaad waa cabdin waa addoon rasaqahu allahu ilaahay uu ku arsuqay cilman cilmi walam yarsuqhu maalan maalna uusan ku arsuqin shilin ma haysto waa waxba ma haysto laakiin cilmiguu ilaahay siiyey diinta ayuu bartay xaqtuu garanay laakiin hanti ah oo ilaahay uu siiyey ma jiro fa huwa kaasi saadiqu niyati niyadiisa run oo yaquul wuxuu leeyahay low haddii anna lii ay ii sugnaan lahayd oo aan lahaan lahaa maalan xoolo hadda xoola melihi cilmi baa leeyahay laakiin haddii ilaahay hanti isiin lahaa lacamiltu waxaan camal qaban lahaa bicamali fulaan hebel camalkiisoo kale rabbi baan uga baqi lahaa qaraabadaan ka xiriirin lahaa masaakiintan wax ka siin lahaa xaqan ligu leeyahan ka bixin lahaa saasuu markaa leeyahay fahuwa kaasi biniyatihi niyadiisaa loo fiirinayaa niyadaa fiican baa looga abaalmarinayaa fa ajruhumaa labada ajirkooda sawaa wa isku midkuu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala labada waa isku ajir cilmi basbaa la siiye maal ma haysto oo ajir dhammaaday kii cilmiga iyo maalka la siiyey muxuu kaga daba tegay niyadii fiicnayd yaa soo haray kii saddexaad wacabdin waa addoonka saddexaad rasaqahu allaahu ilaahay uu ku arsuqay maalan xoolo walam yarsuqhu uusan ku arsuqin cilman cilmi fa huwa asagu yakhbiqu yakhbiqu fii maalihi wuu ku dhex dabaalanayaa maalkiisa waa halaagaya waa bixinaya biqayri cilmin cilmi lahaan sigaar baa ninkaan ahay qaado baakad isiid steeg qaada wuu leeyahay mid hijaab buu u waxaysan yahay uu madaxa u xanoonaya marduufu qaaduu leeyahay marduufsoo lama dhaho ee fahuwa yakhfiqu fii maalihi biqayri cilmi cilmi la-aan buu ku bixinayaa walaa yaktaqii fiihi uga cabsan maayo rabbahu rabbigii walaa yasilu fiihi ka xiriirin maayo raximahu raximkiisa raxim iyo qaraabo maya ma oga lilaahi ilaahay fiihi xoolaha xaqan xaq inuu ku leeyahay oo sake ah fahaadaa midkaasi biakhbafi lmanaazili manaasija midka ugu xun waaye cilmi ma laha zaka ma yaqaan si loo bixiyo si ilaahay looga baqa ma yaqaano hantibaa meel kasta u taaltaalo xoolaa meel kasta u yaala markaasuu bixinaya waa halaagaya waa takhabadinaya waa ku dhex tiimbanayaa xoolihii cilmi la-aan ka afaraad wa cabdin waa adoon lam yarsuqhu llaahu ilaahay uusan ku arsuqin maalan walaa cilman maalna mahe cilmina ma laha fa huwa yaquul fartuu qaniinaya markaasuu leeyahay low anna lii maalan haddaan xoolo la'aan la'aayaa la camiltu fiihi waxaan ku samayn lahaa bicamali fulaanin hebel camalkiisa hebel camalkiisaa ku samayn lahaa shaniima goob tamre lagu cabaan samayn lahaa saas iyo saasaan samayn lahaa wax walba oo xumaan ahoo ninkaa sameeyey yuu tamaninayaa fa huwa niyatuhu asagana niyadiisaa loo fiirinayaayo fa wisruhumaa labadaa dembigoodu sawaaun waa isku mid ayuu yiri nabiga sal اllah calayh wasalam rawahu tirmidiy waqaala xadiidun xasanu saxiix wacan caaishata radia allah canha annahum ayagu dadaxu waxay qaleen shaata ri ribaa nebiga gurigiisii lagu gowracay faqaala nabiy nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam maa baqiya minha wax ma ka haray maa baqiya minha maxaa ka haray macnaha waridii aaway maxaa noo yaala qaalat caaisha waxay tiri maa baqiya minha ma harin ilaa katifuhaa garabkeeda maahan caaishana ilaahay haka raadi noqday ridii markay saa u gowraca masaakiintii ku wasaacday saasay u qaylisay qoraxdu ma dhicinba garabkuu nebigu aad u jeclaa kolkaasay istiri odayga garabkaan u reeb waa nebi maxamed sala alla wasalam oo ninkeedii markaa waxay istiri rasuulku wuu garab jecel yahay bal maraqa ha ka cabeen garabkaan markaa meelqodig rasuulkiibaa yimid sala allahu calayhi wasalam maxaa haray bay yidhi wax haray male bay ilaa garabkaa yaala miisaanka nebigu isticmaalay fiiri hadkuu rasuulku waxuu cabiray fiiriye qaala muxuu yidhi nebigu baqiya kulluha dhammaan wayma yaalaan kulli waan haysanaa hayra katifiha garabkeeda maaha garabkaanaga maqan rawaahu tirmidi wa xadiidun saxiix muxuu ula jeedaa nebiga sow lama qaybinin wixii oo dhan sow maskiin iyo agoon iyo wax dhibaataysan soo lama siinin aakhiray noogu yaalaan garabka nooma yaala oo guriga ma yaala annaga ma cunayna kana dhaqaaqna allaabtiis wax noogu yaala malaha garabkoon baa naga maqan buu yiri garabkii yiilay uu ku tilmaamay inuu maqan yahay wixii la bixiyey ayuu ku tilmaamay inuu u yaalay sal allahu calayh wasalam wamacnaa tasadaquu biha ilaa katifahaa garabkeeda ma ahe inta kale waa la sadaqeeyey faqaala markaasuu yidhi baqiyat lanaa fi laakhira ilaa katifahaa garabkeediin baa naga maqan inta kale aakhiro ay markaa noo taala wacan asmaa binti abi bakrin sidiiq radia allaahu canhuma qaalad waxay tiri qaala lii rasuulu ullah rasuulkii allah wuxuu ii yidhi laa tuukii haweelaysani fayuukaa calayki oo markaa lagaa weelaysto meel ha ku xiranin xoolaha oo haweelayn oo weel ha ku xiran haddaad weel ku xirto waa lagaa xiranayaa adiga ilaahay ku siin maaye dadkii anfiqii bixi aw anfaxii bixi aw andixii bixi waa isku wada macno walaa tuxsii haweelaysani ha koobin oo meel ha ku xirin xoola oo fayuxsi yuxsi allaahu calayki ilaahay uu kaa xigta subxaana wa tacaala walaa tuucii haweelayni oo fayuuci llaahu calayki ilaahay kaa weelaystay subxaana wa tacaala markaad waxbixisaa wax lagu siiyaa muttafaqun calayh wanfaxii bilxaai ilmuhmala xala qibca baa la aqriyaa wahwa bimacna wa isku macna fianfixi wakadalika andixiina saddex anas waa isku wa can abi hurayra radia allaahu canhu anahu abuu hurayra samica rasuula allah rasuulkii ilaahay wuu maqlay yaquul asagoo dhahaya mathalu lbakiil ninkii ka ah tusaalihiisa io walmunfiqi midka wax la baxa ka mathali rajulayn waa sidii laba nin oo kale calayhimaa korkoodana junnataani oo min xadiid jannataan ay ahaatay oo min xadiidi xadiid ah laba gaashaan ama laba amburbireed ayay wataan min fudyihimaa laga bilaabo ilaa fudyoonkooda waa ilaa naasaha ilaa taraaqiihima ilaa taraaqiinta laga gaaro waa dhuunta taraaqiinta waa meesha duleelka dhuunta ah meeshaasuu u joogaa fa ama almunfiqu ninka munfiqa ah ee wax la baxa falaa yunfiqu wax ma bixiyo ilaa hadduu bixiyo wax sadaqaystana sabaqad way weynaanaysa aw wafarad ama way fidaysaa oo jubbadii uu watay calaa jildihi ka ilaa ay qarisa banahu xibnihiisa wa tacfuwa ay tirtirtay daboosho aharahu raadkiisa dhulkuu jiidayaa macnaa markii dambe jubbadii markaasay raadkiisa tirtiraysaa jirhkiisoo dhanna ay qarinaysaa waa qofka xoolaha la baxay wa ama albakiilu qofka baqiilkaa falaa yuriidu ma doonayo an yuufiqa inuu bixiyo shay-an shay ilaa lasiqad way dhegaysaa kullu xalqatin xalqad walba makaanaha booskeeda xalaqo walba iyo wareeg kasta dhegaysaa yuwasicuhaa inuu waasiciyuu doonayaa falaa tattasicu mana waasicayso meesheediinbay taagnaanaysaa waa naasaha ilaa doonta cambuurku meeshaas ugu jooga dowdila wuxuu damca inuu iskala bixiyo ma kala fidayso waa sideedii muttafaqun waxaa laga wadaa ana almunfiqa qofka wax bixiya kullamaa anfaqa mar kasta uu bixiyo sabaqad way fidaysaa wadaala way xeeraanaysaa xataa tajura waraa'ahu ilaa gadaashiisa ay jiidanto oo wa tukfi ay qarisa rijlayhi lugihiisa iyo wa ahara mashyihi socodkiisa raagteeda iyo wa tallaabooyinkiisa saasaa markaa laga wadaa wa canhu qaala qaala rasuulu ullah rasuulkii alla wuxuu yidhi man tasadaqa qofkii sadaqaystaa bicibli tamr tamar timir wax lamid ah oo min kasbi ayibin kasab xalaal ah kasab xalaal ahaa la rabaa walaa yaqbal llahu ilaahay ma aqbalo ila ayiba diif iyo shay nadiifkahoo xalaal ah maahan fain allaha ilaahay yaqbaluha balayaa biyamiinihi midigtiisa fauma yurabbiihaa wuu korinayaa sadaqada waa gobol ka ah ama wax ka u dhigmo waaye ilaahay wuu u barbaarinayaa lisaaxibiha qofkii lahaa kamaa yurabbi sida loo barbaariyo ama uu u barbaariyo oo kale axadukum midkiin faluwahu darmaankiisa darmaanka waa faraska ilmaha uu qabo aniga yar ee saad u korisaan oo kale yuu ilaahay sadaqadii u koriyaa xataa taquuna ilaa ay noqoto midla aljabali sidii jabal oo kale muttafaqun calayh ilaa sidii jabal ah oo kale ay noqoto faluun bifatxi ilfaa'i fa'da oo la kordhigo wa dammi llaam laamtana la dego wa tashdiidi ilwaaw wawgana la shigo wa yuqaalu aydan bikasri ilfaa fa'da waa la kasrin karaa filowa haddii la yidhaahdo laamtana la sakniyo wa takhfiifi ilwaaw aan la shigin wahwa almuhur waa farska loola jeedaa khaasatan ilmihiisii ilmaha yaryarkaa waa canhu waa saxaabigii hore waa abi hurayre can ilnabiy nebiga xaggiisa wuxuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalama qaala inuu yidhi nebiga baynamaa waqti rajulun nin yamshii uu socdo bifalaatin dhul bahgooyo ah falaadku waa dhul cidlo aho oomanoo min alardi ka mid ah fa samica wuxuu maqlay sawtan cad oo fii saxaabatin darur dhexdeeda ka dhawaaqaya daruur meesha socotoo cod ka soo baxayabuu maqlay muxuu maqlay asqix waraabi xadiiqata fulaani hebel beertiisa isqi waraabi xadiiqata fulaani fulaan beertiisa waraabi ayuu maqlay rasuulka ee ayuu maqlay ninkii codkaa daruurta ayuu ka maqlay la yiraahdo beertiisa markaa waraabi fatanaxa daalika asaxaab waxaa uruuray oo isku yimid daruurta fa afraqa wuu shubay macnaha maa'ahu biyihiisa fii xaratin meel xara ah dhul xarra ah ayuu ku soo ubay intay daruurtii isku soo ururtay yay da'day meel xarra ah ayay markaa isugu timid fa idaa sharjatun meel sharja ah sharjiga waa kanaalka meesha la dhaho ama keliya meel yarood saas jeex ah oo min tilka shiraaji keliyooyinkaa ka mid ah qad istawcabat dalika almaa kullahu wuxuu isugu soo ururay uu ku soo kulmay biihi asaga ah fatatabac almaaa biih fatatatabbac wuu raacay almaaa biyihi biyihii markuu kanaalkii qaaday ama kelihii yuu ninkii dabagalay faidaa rajul ninbaa maqaa'imun taagan fii xadiiqatihi beertiisa keligii beertiisaa la waraabinaya yuxawilu wuu warwareejinayaa uu leexleexinayaa almaaa biihi bimisxaatihi bimisxaatihi miyaambadiisa yuu saas ugu kala leexleexinayaa meelhii ay geedihu ku yaaleen yuu aadinayaa faqaala lahu wuxuu ku yidhi ninkii wax maqlay yaa cabdallah addoonkii ilaahay ma ismuka magacaa magacaa faqaala wuxuu dhahay fulaan ibnu fulaan baa la yidhaahdaa hebel lilismi aladii waa magacii samica uu ka maqlay fi saxaabati daruurta faqaala lahu wuxuu ku yidhi yaa cabdallah lima tas'alunii maxaad ii weydiinaysaa can ismii magaceyga qaal wuxuu yidhi innii anigu samictu waan maqlay sawtan cod ayaan ka maqlay fi saxaabi daruurta alladii daruurtaasoo haadaa midkaan maa'uhu biyihiisa uu yahay oo yaquul la dhahayo isqibaraabi xadiiqata fulaani hebel beertiisa liismika magacaaga ee famaa tasnacu fiiha maxaad samaysaa beerta marka ay kuu baxda maxaad samaysaa ood ku fashaaqaa faqaala wuxuu yidhi amaa id qulta haadaa haddaa saas tiri fa innii anigu andur waan fiiriyaa ilaa maa yakhruju minha ama waan sugaa wixii ka soo baxa beerta fa atasadaqu biulufi biulufi saddex meel ka mid ah ayaan sadaqeeyaa waakulu waan cunnaa ana ani iyo wa ciyaali ilmahayga uluan qaybta labaad wa abuddu fiiha waxaan ku celiyaa beerta abuurkeeda uluahu ulufka saddexaad saasaan sameeya rawahu muslim baa xadiida weyy xratu alardu waa dhulka almulbasatu lagu labisayoo saaran xijaaratan sawdaa dhagxaanta madmadow washarja bifatxi shiini lmucjami shiin la dhibceeyey iyo wa iskaani raa ra' la reebay baa la akhriyaa wa biljiin hiya masiilulmaa waa meesha biyaha uu maro meesha biyo qaadka ah ee biyaha uu maro ayaa markaa loola jeedaa baabu nahyi can albukli washux reebid layska reeba baabkeedii waayo bakaytinimada iyo shux waa bakaylnimo laakiin waa midda adag waman yuuqa shuxa nafsihi waa kuu ilaaha yiri qaala allahu tacaala ilaaha sareeya wuxuu yidhi faamaa man bakila qofkii bakhiila wastaqhnaa kaaftooma wa kadaba beeniya bilxusnaa tii fiicneed fasanu waxaanu u fudubaynaynaa lilcusra tii culayska badnayd naarta waynu deeqi maysa nafsihi naftiisa baqinimadeeda fa ulaa'ika kuwaasi hum lmuflixuun kuwii liibaanay waaye wa ama alaxaadiid axaadiista fataqadamad way noo soo hormartay jumla minha qayb ka mid ah fi lbaabi asaariq baabkii aan soo hormarnay wacan jaabir ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi nebiga ittaquu dulma dulmiga iska jira oo ka cabsada fa ina dulma dulmigu dulumaatun waa mugdiyaala yowma alqiyaamati maalinta qiyaame war dulmi iska ilaali naftiina ha dulminina allah ha dulminina bini aadamka ha dulminina waayo dulmigu waa dulumaad iyo mugdiyaala yowma alqiyaama wattaqu shuxa bakiilnimadana iska jiroo ka dhowrsada fa ina ashuxa bakiilnimadu ahlaka man kaana qablakum dadkii adinka idinka horeeyey ayay halaagtay xamalahum waxay ku xambaartay calaa an safakuu inay daadiyaan dimaa'ahum diigagooda wastaxalluu ayna damaystaan maxaarimahum wixii xaaraamka ka ah xoolahooda iyo maalkooda iyo cirdigooda inay banaystaan bay keentay rawa muslim baa xadiidkaa wariyey dulmiga iska jira dulmigu waa mugdiyaalo maalinta qiyaamee bakhiilnimadana iska ilaaliya dadkii adinka idinka horeegay halaagtay waxay ku xambaartay inay dhiigagooda daadiyaan xoolahooda iska qaataan haddii aad xoolo ku dheganaato midkaa maskiinkee baahan suu isku celina marka daba tuuganimuu bilaabaya burcadnimuu bilaabaya wuu ku dilayaa xooli buu qaadanayaa lee dadka muslimiinta loo amrayaa dadkooda xoolaha leh inay sako bixiyaan maxaa sakadii ay dhiibeen qorada loogu celiyaa wax xikmad cajiib badan baa ku jirta saa darteed baa ilaahay subxaana wa tacaala diintiisu waxay tahay diin xikmad ku salaysan qof kastoo qaatana wuu liibaanayaa adduun iyo aakhiro baabu liihaari waalmawaasaati baanu geli doonaa haddii rabbi inuu bilaahi towfiiq allahu subxaana watacaala